رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabka ibshujaaca waxaa noogu soo dambeysay qoraysyaalka sunnooyinka ah ee qofka kaa waajibka ku ahayn ee markaa loo qubaysanayey faslun waalmasxu cala alkhufayni khufeynka oo la masaxo jaa-izun wax bannaan waaye bihalaathati sharaa'ida shuruudyaala saddex ah haddii la helo qof way u bannaan tahay inuu khufaynka markaa masaxo shardiga saddexda ah ayay ku xiran tahay oo saddexdaa shardi haddii leelo qofku markaa waa loo ogol yahay kow an yabtadica inuu ka bilaabo lubsahumaa xirashadooda bacda kamaali ahaarata tahaaro qaadasho kaamil ah kadib macnaa qufaankii ayuu xirtay asagoon wayse qaadanin markaa ma jirto wayse qaad macnaha ay masixitaan sida rasuulkuba uu yidhi dacahumaa war dhaaf buu dhaha qofkii rabay inuu ka siibo khufaynka waan geliyey ayagoo daahir ahee lugahayga oo weyse qaba ayaan geliyey ka bacdi weysadii iga jabtay marka waa la masixi karaa ee dhaafha iga siiyey marka khufaynka oo la masaxa jaa-is waayo way bannaan tahay bihalaafati sharaa'ita shardiyaale saddex ah helitaankooda haddii markaa la helo ta koowaad oo ah an tabtadi'a inuu ka bilaabo qofka labsahumaa xirashadooda xirashadooda macnaha intuusan gashaan gashigooda u xirtay qufaynka inay ahaato bacda kamaali dahaarata qaadasho oo weliba kaamil ahoo dhammaystiran kadib labo wa an yakuunaa inay ahaadaan labadii khufayn saatirayni kuwa asturi karaa limaxli ee limaxali ghasli lfaradi faradka dhaqitaankiisa maxalkeeda macnaha waa in khufaynku ay daboolaan intii lugaha laga oo min alqadamayni lugaha markaa ka mid ah ama gondaha inta la dhaqi lahaa ama waajib ahaan inta la dhaqo lugaha in kabaha uu gashtay qufeenka ah ay markaa qariyaan ama haddaysan qarinaynin oo sida saandalka oo kale ama dacaska oo kale ay yihiin markaa ma soconayso oo shardi baa maqan wa an yakuuna waa inay ahaadaan labada labada khufayn saatirayni kuwii asturi karaa limaxalli gasli lfaradi faradka marka la weyse qaadanayo maxalka la dhaqo inta loogu talagalay in la dhaqo inay daboolaan oo min alqadamayni gomdaha markaa ah saddex wa an yaquunuu inay ahaadaan mimaa yumkin wax suurageli kara oo suuragelka dhigi kara waxufayn labada qof tataabicu inay israacraacaan almashyi calayhimaa ku socod korkooda lagu socdo oo haddii waxa uu gashanayo khufeenka uu ka dhiganayo ay yihiin wax lagu socon karo kabaha buudka oo kale khufeenka maqaarka ka samaysan oo kale oo socod kule uu xiriiri karo ama hadduu socdo wax uu istaagayo socon waayo amase dhulkaba uu u suurageli waayo inuu markaa ku socdo markaana masaxitaan ma jiro saasuu markaa ula jeedaa idan meesha madhabka marka la fiiriyo waxaa soo gelaya iskaashada waa iskaashada haddii aad gashato kuma socon kartid asagana wuxuu u shardinayaa wa kuwanaa inay ahaadaan labadii mimaa yumkinu wax suuragelin kara tataabicu almashyi socodku inuu israacraaco calayhim waa korkooda oo wax lagu socon karo uu markaa yahay ama waxyaabo badan iyo dad badan culimo badan baa qabta in iskaashadu ay tahay wax la masixi karo qolana way diidan yihiinoo madhabka wuxuu tilmaamayaa wax lagu socon kara inay yihiin iskaashaduna wax lagu socon kara ma ahee maray ka samaysan tahay saasay markaa leeyihiinoo qofku waa dhibayaa inuu markaa ku socdo wayamsaxu wuxuu masaxayaa almuqiimu qofka muqiimka ahe magaalo jooga ah yowman walaylatan habeen iyo maalin shan salaadood baa loogu ogol yahay waa afar labaatan saace waalmusaafiru qofka musaafirkana wuxuu masaxayaa halaathata ayaamin saddex maalmood bilayaalihinna maca layaalihinna macnaha oo habeenadooda ila jiraan saddex maalmood macal habeenadeeda ayaa loo ogol yahay qofka musaafirkee jid socodka ahna inuu markaa masaxo wayamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu qofka muqiimka ah ee aan safarka ahayn ee magaaladiisa jooga yowman walaylatan habeen yama yaam iyo leyl ayuu markaa masaxayaa habeen iyo maalin ayuu markaa masaxayaa waa qofka muqiimka ah oo gurigiisa jooga saasaa la leeyahay qofka muqiimka ah la leeyahay waxaa laga wadaa afar labaatan saacadood yoom waleylka ayaa loola jeedaa qofka musaafirka ah asagu waa saddex maalmood iyo iyo habeenadooda iyo habeenadooda ayuu nasixi karaa ayuu nasixi karaayo markaa loo ogol yahay waa qofka musaafirka ah waalmusaafiru qofka musaafirka ahna halaathata ayaamin saddex maalmood bilayaaliihinna iyo habeenadooda waibtidaa'u lmuddati muddada bilowgeedana macnaa goormay bilaabanaysaa muddada waa min xiina wakhtigii yuxdiu uu soo diriyo bacda lubsi alkhufayni waa markii ixdaaf yimaado oo wax waysada jebiya oo labadiis qaadanayo uu yimaado bacda lubsi alkhufayn qufaynka xirashadiisa kadib markuu khufaynka xirta ka bacdi haddii muxdif uu noqdo oo qofka wax xadaf ah uu ka yimaado markaasay muddadu bilaabanaysaa fa in masaxa haddii uu masaxo fi lxadari qofka xadarka oo magaalo jooga ah uma saafara kadibna uu safro ow amase masaxa uu masaxo fi safari qofka musaafirka ah uma aqaama haddana uu nagaago atama wuu dhammaystirayaa masxa muqiimin qofka muqiimka ah ee jooga masixiisa oo kale masixiisa oo kale ayay saa markaa yeelayaan macnaha wuxuu ula jeedaa haddii qof xaadir ah oo magaaladiisii jooga fa in masaxa haddii uu masaxo fi lxadari qofka xaadirka ah uma saafara haddana uu safro matalan inuu muqiim yahay uusan safraynin ayuu ku tala jiray mar allaale markii uu xirtay qufaynkii ee uu masaxay maxaa loo ogolaa yom waliil soo maaha isla markii waxaa niyadda ka soo gala safro uma saafara kadibna uu safro muxuu samaynayaa qofka noocaas wuxuu ku soconayaa qof musaafir ah saddex maalmood iyo habeenadooda ow amase masaxa wuu masaxay fi safari qofkii musaafirka ahaa safar buu niyeystay mar buu masaxay uma aqaama wuu nagaadoo safarkii buu iska daayey atama kaa wuxuu dhammaysanayaa masxa muqiimin qof muqiim oo ah, masixiisa ah, oo habeen iyo maalin yuu markaa wadayaa amaa haddii marka hore uu niyeystay inuu yahay e, e, e, inuu ahaanayo muqiim aan safar ahayn kadibna masixii uu bilaabay kadibna ay u suuro gashay oo uu niyeystay inuu safro musaafir buu noqonayaa saddex maalmood iyo habeenadooda amase wuu masaxay ow masaxa fi safari safar gudihiisuu ahaa humma aqaama wuu iska nagaaday oo safarkiibuu ka baaqday aqaama atama wuxuu taan yeelayaa oo dhammaystiranayaa masxa muqiimin qof muqa ah maxitaankiisa wayabtulu waxaa burinaya almasxu masaxitaanka qufanka bihalaathati ashyaa'a saddex waxyaabood halaatha ashyaa iyo saddex waxyaabood waxay burinayaan masaxitaanka kow biqalcihimaa siibidooda inuu qofku siibo saddexdaa maalmood iyo habeenadooda qofka musaafirka waa inuusan bixinin wuu masaxayaa qofka muqiimka ahna habeen iyo maalinta waa inuusan bixinin laakiin bixitaan hadduu yimaado cufaynkii la bixiyo masxi wuu buray wuu burayaa macnaha wayubtilu lmasxu bihalaathati ashyaa'a saddex waxyaabood ayaa burinaya masixitaanka khufaynka waan la masixi karin kow bikhalcihimaa waa siididooda waata rasuulku yiri ninkii ka warinayey markuu tilmaamayey uma aanan siidi jirin noom iyo bowl iyo haa'id waxyaaba isqaadka jebiya amaa haddii loo baahdo wax qubays waajibiyaa ilil janaayadu xadiidku ahaa janaaro hadday timaan qof waa bixinayaa wuu siidayaa marka siibid la siibo waa ku burayaa masxitaanka kufaynka labo wainqidaai almuddati muddadii oo dhammaata wainqidaa waa inay go'do oo ay dhammaato almuddati muddadii muddadii maxay tahay afirkoo saddex maalmood iyo habeenadooda ah haddii saddex maalmood ay u dhammaato wuu bixinayaa iyo habeenadooda qofka muqiimka habeen iyo maalo hadday u dhammaatana asaa cunaya oo muddadii baa go'day oo markaa dhammaatay saddex wamaa yuujibu algusla wixii qubays waajibinaya bixina ayadana wuu burinayaa masxigii waa burayaa saan xadiidkaada tilmaamay oo kale hurdo qadaalxaaja kaabi ama saxaro iyo wixii lamid ah kuma buraayo laakiin haddii janaabo ay timaado wax allaale wixii qubays waajibiyaa markaa wuu ku burayaa waay wamaa yuujibu alcusla iyo wixii qubays waajibiya fasl altayamumu waa gebagabaysigii tayamum waxaa loola jeedaa waa qofkoo biyo ka caajiza asagoo haysta xataa ama qofkii oo biyaha waaya lababay ku timaadaan marka satee tayamumka qofku markuu xaaladaha la kulmo ama biyihii cudur ahaan uu u isticmaali waayo ama uu waayo fatayamamuu saciidan tayiba buu dhalay subxaana wa tacaala saciid ama bacaad bacaad oo tayib ahoo daahir ah ku gebagabaysta marka tayamumka gebagabaysiga markaa loola jeedaa wa sharaa'idu tayamumi gebagabaysiga ama dooraysiga ama ciiddoo lagu weys qaato waxaa shardiyaal u ah khamsatu ashyaaa shan waxyaabood shan waxyaabood ayaa shuruud u ah oo qofka laga rabaa inuu shardi ahaan ula yimaado markuu tayamumayo shuruuddaa in la helaa kow wujuudu lcudri cudur in la helo waa inuu cudur jiraa marka hore bisafarin aw maradin ama jiro ah ama safar markaa ah wain kuntum eh, siduu ilaahay tilmaamay safar qofku hadduu yahay waa cudur biyuu ma haysto ama waa jiro waa in la helaa kow labo wa duquumi wakti salaati wakhti salaadeed inay gasho salaadda aad u tayamumayso waa inay markaa gashaa oo wakhtigeedii la gaaro saddex wa talabu lmaa'i biyo in la dalbo biyahan waa keliya maaha raadi marka hore luuqaas iyo labadaas luuq haddaad ka baxdo inaad heshaa suuragal ah biyaha inaad biyihii hesho waa macquul marka taasna waxaa la rabaa qofku inuu dalbo ee markaa biyo uu raadiyo mar allaala marka uu tayamumahayo wa talabu almaa'i biyo raadinteeda afar wa tacaduru isticmaalihi inuu ka dhibro uu awoodi waayo inuu biyo isticmaalo biyihii wuu helay laakiin ma awoodi karo inuu markaa isticmaalo biyihii wa iqyaasuhu iyo iqyaaskiisa biyihii baahashadiisa bacda talabi markii la dalbay kadib biyibuu dalbay qofkii wuu raadiyey markuu raadiyey biyihii soo helay biyihii uu soo helaaba laga baahdayba maxaa la samaynaa qoonbaa dadkii haaya inay cabaani inay kuwiisa qaataan see e, e, e, noqonaysaa marka hore ha cabaano ila cabitaanka ka daran kadibna biyihii ee ciiddii ha ku booraysto oo ha ku tayamumo saa waay macnaha watacaduru iyo cudurdaar inuu ka yimaado isticmaalihii biyaha isticmaalkiisa waa la dalbay waa la soo helay laakiin ma awoodi karo wa iqwaasuhu iqwaaska waa inbi loo baahday bacda talab macno kalena waa ku jiraayo biyihii weyntiisana wal karaa wa tacaduru isticmaalihi isticmaalkiisa biyihii la isticmaalo oo qofka uu ka cudurdaartay wa iqwaasuhu iyo weyntiisa biyihii la soo waayey bacda alabi markii la raadiye kadib oo marka lasoo raadiyo waa lasoo raadiyo waa lasoo waayey marka waa qofka shan waaturaabu ataahiru ciid daahir inay ahaato ciidda lagu tayamumaayo waa ciid daahir ah ciid haddiisan daahir ahayn oo ay najaaso tahay marka laguma tayamumi karo sida ilahay tilmaamay subxaana watacaala oo ilaahay muxuu yidhi fatayamamuu saciidan tayiban saciid iyo bacaad nadiif ah ku tayamumoo daahir markaa ah lahu leh lahu ciiddaasoo leh gubaarun boor haddiisan boor lahayn ma lagu tayamumi karu ula jeedaa oo macnuhu biyo ciidda markaad gacanta saarto waa in dhas kaa soo raacdaa waa in habaas ku soo raaca iyo boor amaa meel dhagxaano qurux ah yaad gacanta saartay wax ku raacay ma jiro ku tayamumi maysid waaturaabu taahir waa ciid taahir ah lahu leh cudaarun boor leh fa in khaalaqahu hadduu dheeho oo ciiddii ay ku dhex darsanto jisun nuuryad aw ramlun amase ramli ramlina ay ku dheehanto ramliga maxaa loola jeedaa ramligu waxa waaye waa qurux lam yujzi ma gudaysa markaa waa ciid nadiif ah inay ahaato oo daahir ah oo haddana qudaar iyo boor leh waturaabu waa midda shanaad ciid addaahiru ee daahir ah lahu gudaarun gudaar leh dhas bay leedahay iyo boor fa in khaalada hadduu ku dhehmo lahu hudhe turaabtii ay ku dhex darsanto jisun nuuriyad ciid iyo nuuriya isku dhex darsantay wa aw ramlun ama qurur ay ku dhex darsanaan lam yujzi gudi maysuu leeyahay oo wax lagu tayamumi karo oo lagu booraysan karo ma aha wa faa'iduu faraa'ishiisa waa waajibyaalka tayamumka arbacatu ashyaa'a wa afar waxyaabood afar waxyaaboodna farad ayuu u yahay oo waa in la helaa kow aniyatu waa niyo jirtaa inama alacmaalu in badan baan soo marnay niyo inay markaad jirto labo wamasxu lwajhi biwejiga masixitaankiisa inuu qofku wejigu masaxaa saddex wamasxu lyadayni labada gacmood masaxooda maca almirfaqayni mirfaqaynka wayla jiraan macnaha gacmahan soo masaxayaa ilaa mirfaqaynka waad xusullada ama suxullada inuu soo gaaro markaa waa midda saddexaad afar watartiibu iyo tartiib waa kala horumarin inaad gacmaha ka bilaabin wejigna gadaalaada u dhigin inaad gacmaha ka bilowdo niyadii aad gadaal u dhigto inaysan ahayn tartiibta waa si isugu xigaan niyada u horeysa wejigoo la masaxo iyo yadeynka oo la masaxo ayagana marka yadayn macal mirfaqayn markuu leeyahay sida axaadiidta iyo xaladaha ku sugan waa in qofku mirfaqaynku ka dhaafo sal lla alay wasalam wuxuu tilmaamayey in inta lulata dahralkaf intaa la masaxo oo gacanta midigta ah laga bilaabo masaxitaankeeda meesheeda kore inta lulata keliyana la masaxo oo bicibuusaadaya qofka kadib buu midigta korkeeda meesha baabacadee cad ee cuntada laga cuno meehee meesha kore oo inta lulatoo gacmo dheeraha meesha la geeyo oo kale ayuu kasoo soo bilaabaa hoosuu u marinayaa haddana midigtii buu midaxda saa u marinayaa saasuu markaa leeyahayo taasa axsana ugu saxiixsan lyadayn maca almirfaqayni mirfaqaynka ayagoo ayla jiraan afar watartiibu tartiibtuna waa isku xigitaan say isugu xigaan in markaa loo wado taasna waa faraa'idihii iyo waajibaadkii afarta ahaa ee qofka tayamumahaya markaa laga rabay oo faraa'iduhu faraa'ishiisii faraa'isha tayamumka arbacatu ashyaa'a waa afar sheeyaalo kow anniyatu waa niyada qofku inuu niyada markaa la yimaado uu niyeysto labo wa masxulwajhi wejigoo la masaxo saddex wa masxulyadayni labada gacmood masixitaankooda maca almirfaqayni ayagoo mirfaqaynka ay markaa la jiraan la ay markaa la jiraan waay afar watartiibu iyo tartiib say isugu xigaan ay usoo kala horeeyaan ee markaasaa loo yeelo wasunanuhu wasunanuhu wasunanuhu sunanyaashiisa taas waa waajibyaalkiisii afarta ah sunankiisa halaathatu ashyaaa waa saddex shay saddex arrinna sunnooyinka tayamumkii booraysiga ayay sunno u yihiin saddex waxyaabood kow altasmiyatu bismi in la dhaho in la tasmiyeeyo ilaah magaciisa lagu bilaabo labo wa taqdiimu lyumna midigtoo laga hormariyo cala alyusraa bidixda oo gacmaha marka la masaxayo in gacanta midigtaa la hor masaxo intaan bidixda markaa la masaxin saddex waalmuwaalaatu iyo xiriirin muwaalaad waa inaysan wakhti dheer u dhaxaynin oo labada meel iyo xubnaha la dhaqay inta u dhaxaysaa inaysan muddo fatro dheera u dhaxaynin matalan wuxuu qofku tayamumayaa ciiddii wuu gacanta saaray wejigii ayuu saaray uu ku masaxay maxaa ku xiga gacmaha sheekuu galay hadal buu galayba saan waayo inta ka baxdayo waxa muddo kadib shan iyo toban daqiiq kadib yo haddana gacantii masaxay ma soconayso waa in muwaalaad ay ahaadaan walmuwaalaatu iyo muwaalaad muwaalaadku waa in la xiriiriyo xiriir marka uu noqdo laisku dabageeyo muddo fog oo dheerna aysan markaa u dhaxaynin waaladii midka yubtilu burinahaya altayamuma gabagabaysiga iyo tayamumka iyo booraysigu halaathatu ashyaa'a saddex waxyaabood waaye saddex arin burin booraysiga ama gabagabaysiga qofku mar allaala markuu tayamumahayo saddex waxyaabood ayaa ka buriya waladii waladii yubtilu buriya atayamuma boraysigu halaathatu ashyaaa waa saddex arin kow maa abtala alwuduu'a wixii wisqaadka buriya wax walba oo wisqaadka buriya way burinayaan tayamumka labo wa ru'yat lmaa'i biyo aragtideeda fii gayri waqti salaa ayadoo waqti salaad keyrkeed ay tahay fii hayri waqti salaati waqti salaadeed ayadoon ahayn macnaha haddaad biyo aragto laakiin waad tami salaadii waad ku tukatay ama waad ku jirtaa biyaad aragtay ma burinayo marka waa wadaysaa oo macnaha salaadii aad ku tukatay tayamumka ayaad biyo aragtay soo celin maysid ma soo celinaysid laakiin salaada ku xigta waktigeeda kayrkeed ama salaadii aad tukatay kayrkeeda waktigeeda kayrkii yaad biyo aragtay salaada ku xigto waa inaad tayamumtaa oo wuu kaa buuray macnaha tayamumkii markaa hore ta saddexaad waalriddatu waa riddada ciyaadu billaah waa qofku islaamka ka ridooba waa qofkoo diinta intuu soo galay haddana ka baxay way buraysaa ilaa ictiqaadkii baa buray tawxiidkii baa buray waxyaabo fara badan baa buray haddii riddo ay timaado qofka islaam waa burayaa wuu burayaa markuu soo laabto oo ilaah inta uu hanuun la doono uu towbo cusub la yimaado wisqaad cusub wixii cusub qof waa weyse qabay amase wuu tayamumsanaa waa ridooday qalaas way isla wada burayaan wa saaxibu ljabaa'iri kababka qofka u saaxiibka ah jabka waa meesha qofka intuu ka jabo kabacdina kabka saaran yahay yamsax wuu masaxayaa calayhaa jabaa'irkii jabka korkiisa wayatayamamu waana booraysanayaayo wuu gebagabaysanayaa wayusallii waana ku tukanayaa walaa iadata calayhi soo celitaanna korkiisa ma aha in kaana wadacahaa haddii jabka uu yahay mid la saaray calaa uhur daahir asagoo markaa ah duhri korkiisa haddii lagu kabay qofku marka la kabaayay janaabuu qabay ma wayse qabin wax saas oo kale ah oo wuxuu marka ula jeedaa qofka jabniinka qaba saaxibuljaba'ir waa qofka kabniinka wa saaxibu ljabaa'iri kabniinka saaxiibkiisa qofka inta jaba la kabay kabkaa qofka lagu sameeyey yamsax waa masaxayaa calayha jabka korkiisao masaxayaa wayatayamamu waana tayamumayaa oo gabagabaysanayaa gebagabaysanayaa wayusallii wouna tukanayaa wuxuu ula jeedaa qofka jaban oo inta jabay jabaa'irka iyo kabka la saaray meelaha ka furan wuu dhaqayaa marka hore yamsaxu calayha wayatayamamu haddana wuu gebagabaysanayaa wuu tayamumayaa wa yusallii waana tukanayaa walaa icaadata calayhi wax soo celin ah ee la rabo inuu soo celiyo oo waysaqaadkii ah korkiisa ma aha goormee waaye in kaana wadacahaa haddii uu yahay mid saaray oo jabaa'irkii iyo kabkii uu saaray calaa tuhrin daahirnimo korkeeda maxaa meesha laga fahmayaa hadduusan daahirnimo uusan ku saarin icaada imaanaysa marka wuu soo celinayaa marka icaada la-aanta wuxuu ku tilmaamay waa haddii jabka la eh, eh, kabniinka la sameeyey oo kabka la saaray qof oo daahir markaa ah walaa icaadata calayhi wain kaana wadacahaa xilliga uusan soo celinaynin waa markii la saaray kabkii calaa tuhrin daahirnimo korkeeda wayatayamamu wuu tayamumayaa qofka likulli fariidatin waajib kasta duur buu ku tukaday casib horaa inuu tukado tayamum cusub buu la imaanayaa casr buu tukaday maqribuu rabaa tayamum cusub waa waajib waa marka maxaan dhahaya waa salaad markay waajib tahay wa yusalli wuu ku tukan karaa wixii uu doono oo min alnawaafili sunnooyinka ah mar wuxuu kala qaadayaa gebagabaysiga ku tukashada sumada lagu tugto iyo midka waajibka lagu tugto isku mid maahan buu leeyahay oo waajibka waxaa la rabaa salaad kasta oo cusub tayamum cusub inuu la yimaado laakiin haddii uu tukanayo nawaafil halkii tayamum iyo halkii gabagabaysi iyo halkii mar ee uu tayamumtay uu ciidda ku weysaystay wuxuu ku tukanaa hadday sunno tahay maa shaaa wixii uu doono oo min annawaafili sunnooyinka markaa ah wixii uu doono oo nawaafil ah toban iyo labaatan iyo soddon haddii ka batan uu ku tukan karaa ama farad hadii uu yahay maya wayatayamamu wuu tayamumayaa qofka likulli fariidatin waajib kasta wuu u tayamumaya fariido walba oo salaad ah wa yusallii wuxuu ku tukan karaa bitayamuni bitayamuni gebagedaysi waaxidin oo keliyana maa shaaa wixii uu doono oo min annawaafili sunnooyin markaa ah faslun bayaani caddeyn waayo bayaanu najaasaat iyo wa isaalatihaa caddayn la caddeeyo najaasooyinka iyo zuulitaankooda sida meesha looga zuulin lahaa wa kullu maanicin wax kastoo maanic dareero ah kharaja ka soo baxa min asabiilayni labada wadda ka yimaada najisun waa najaaso horay iyo gadaal wax kastoo ka soo baxoo mayaca wax dareero ahoo biyo oo kale ah waa najaaso ila almaniya manida mooyaane manidu dhaqitaan iyo waxyaabo kaleba ha wadatee laakiin waa najaas ma aha idan waxay aada isugu waafaqsan yihiin intooda badan manidu inaysan najaaso ahayn bacdama insaankii la karaameeyey ilaah uu ka qalqay subxaana wa tacaala ha la dhaqadaan iyo ha laga qubaysadaan iyo waa mawduuc kale waa mawduuc kale waxyaabo fara badan baa keeni karta in la qubaysto ee najaasa keliya ma aha in la dhaqa keeni kartaa xataa dhaqitaanka manida waa caaisha marka gobol ka mida laga warinayo inay cijida un ku jijibin kartay cijida inay ku jijibinaysa keliya in laguna tukanayay haddii ay qallasho in kaana yaabisan difrigeygii cidideen uga jijibin jiri bay leedahay marada nebiga sal allau aleh wasalam hadday mani gaarto haddii qoyan tahay waan dhaqi jira bay leedahay xaaladaas marka waxay tilmaamayaan inaysan najaaso ahayn najaaso hadday meel gaarto xoqitaan laguma kaaftoomo qasab waxa ah in la dhaqo macnaha najaasada in la dhaqo wa kullu maanicin wax kastoo maanica oo dareero ah kharaja kasoo baxa min asabiilayni labada wado waa horay najisun waa najaaso ila almaniy manida mooyaane maniya wa gaslu jamiici alabwaali kaadi dhammaanteed in la dhaqo walarwaafi iyo arwaafta digooyinka waajibun waa waajib ayadana ilaa bawla asabiyi ilmaha yar maahane alladii kaasoo lam ya'kul aan cunin alطacaama cunto ilmaha yar yar ka ah ee aan weli tacaam ka cunin maahane inta kale waa in la dhaqaa fa innahu maxaa yeelay yadhuru wuxuu daahir ku noqonayaa sabiga wiilka ah cuntada aanan cunin birashin rushayn almaa'i biyo lagu sayro calayhi korkiisa kaadidii ilmaha yaryarka ah ee caana nuugga ahee weli aan gaaray inuu raashin cuno oo bishardi haddana wiil ah waxaa qof ku filan in inta biyo gacanta lagu soo qaado shab lagu siiyo keliya gacanna marinin oo la dhaqin macnaha wa kullu maanicin dareero walba kharaja ka soo baxa min asabiilayni labada wado najasun waa nijaaso najisun de ila almaniya manida mooyaane wa waslun dhaqitaan jamiici alabwaali kaadi dhammaanteed waalawraafi iyo rawfo digo ama saxaro waajibun waa waajib in la dhaqo ilaa dawla asabiyi sabiga kaadidiisa maahane ilmo yar kaadidooda waa in wiilasha aladii lam ya'kul aan cunin alطacaama cunto aan cunin fa inahu maxaa yarataa yadhuru wuxuu daahir ku noqonayaa birashin rushayn almaa'i biyo calayhi korkiisa lagu rusheeyo biyo shab lagu siiyo lagu sayro canug yar ay u keentay hooyo nebigana uu jilbaha ku fadhiisiiyey kadibna canug uu ku qiyey maradii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u yeertay biyo intuu canugu iska dhigo hal mar shab ku siiyey kaasuu yidhi yurashu min bowli lghulaam wiilka kaadidiisa waa la rusheeya oo gacan marin uma baahna jaariyadii gabadhana waa la dhaqayaa gabadha yar xataa haddaysan wax cunin ayada waa la dhaqayaa biyaa lagu dhaqa ama ilmaha wiilasha ah waa la sayrayaa keliya waa haddaysan wax cunin asaga laftiisa wax cunitaan hadduu gaaro buskut haddii inta loo jejebiyo loogu qaso afka saa loogu mariyo waa la dhaqa laakiin marka liya la dhaqi ma oo wada rushaynaya fainahu yadhuru wuxuu daahir ku noqonayaa birashi lmaayi caleyh marka la leeyahay waa markuu caana nuug yahay walaa yucfaa la cafin maayo qarin maysa dheh can shayin shay oo min anajaasaati najaasaadka ka mid ah ila alyasiira min addami wax yar oo dhiig ah maahane walqayxin iyo malax wamaa laa nafsa lahu iyo waxaan nafsi lahayn saa'ilatun wamaa laa shay nafsa lahu saa'ilatun wax hare ahoo saa'il ah uusan lahayn idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaa'i weelka sheegaa yariiska ah wamaata fii uu ku dhex dhinto kaneeco oo kale fa innahu laa yunajisuhu ma nijaasaynayo walxayawaanu xayawaanku kulluhu dhammaantii taahirun taahir waaye ila alkalba eyga alkhinziira iyo khiirka maahane wamaa tawallada iyo wixii ka dhasha minhumaa labadooda aw min axadihimaa ama midkood walaa yucfaa can shayin min anajaasaat walaa yucfaa la cafin maayo la qarin maayo can shayin shay oo min annajaasaati ka mid ah ila alyasiira wax yasiir ah sahlan oo min addami dhiig iyo walqayxi qayx ah maahane iyo wamaa laa nafsa lahu saa'ilatun waxaan lahayn nafs taasoo saa'ilo ah shay dareero ah dhiigu hadduu badan yahay qiix hadduu badan yahay kaa kuma jiro laakiin hadday yasirii afar yar ay markaa leeyihiin matal idaa kac hadduu ku dhaco fil inaa'i weelka gudihiisa oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa innahu laa yunajisuhu kama nijaasaynayaa najaaso ma noqonayo kaneeca ku dhacday wax noocaas oo kale ah amaa e- e- e- ii sheeg faarka dooliga oo kale ma aha shayga sida ma aha wax naftiisa saa'il yariis ah leh ma aha waata nebigu uu dhahay hadduu ku dhex dhaco dooliyad ay ku dhacdo ama ku dhacdayba subag ayay ku dhacday rasuulkaa la weydiiyey wuxuu yii tuura dooliga waxa gaararkiisa ahaadayna intaad hoolhooshaan subagii tuura cuna waxa kale ka soo haray wa haddii uu yahay subaga mid e, e, e, jaamid ah mid burcad ah oo fadhiya ama hadduu maanic yahay mid dhalaalsan waa la daadinaa marka kulli nijaasuu noqonayaa ama hadduu yahay mid jaamid ahoo fadhiyana waxa loogu talagalay keliya in dooligana laga tuuro weliba aad waxay ku jirtaa famaat wuu ku dhintay markaasuu nebigu yihi tuura gaararkiisana ka hoolhoola waa subaga intuu gaaray keliya waa nijaasa ilaane fainahu laa yunajisuhu ma nijaaseeyo waalxayawaanu kulluhu taahirun dhammaan waa aahir ila alkalba eyga walkhinziira iyo doonfaarka maahane iyo wamaa tawallada minhumaa wixii labadooda ka dhashaa waa ey iyo saan hore usoo marnay doofaar isu tegey aw min axadin ama midkood eyda xayawaan kale galma ku sameeyey ama doofaar baa xayawaan kale galma ku sameeyey oo min axadihimaa waay walmaytata waxyaabaha dhintay kulluhaa dhammaantood najisatu najaasa waay waxyaabaha meydka ah waxyaabaha dhintay dhammaantood waa najaaso samaka kalluunka maahane waljaraada iyo ayaxa waalaadamiyu iyo bani aadamka inkastoo bani aadamka aan la cunaynin haddana waa aahir in laa yanjis xayan oo maytan ama ha dhinto ama ha noolaado qofka aadamiga ah ma nijaasooba buu dhahay nabiga sal alla alay wasalam ridaa dhimatay rida wax soo ka mid maa cuntada xalaasha ah way dhimatay lama cuni karo inamaa xarama calaykum almaytata waاddama walaxma alkhinziir wamaa uhila ligayri اllah wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnatiixatu wamaa akala asabcu ilaa maa dakaytum waxaan gowrac lagu gaarin oo saa ku dhintaa qoosaa ku dhinta waxay noqonaysaa khalaas wuxuu noqonayaa wax banaanka ka jira intaa lama cuni kara ceeji baa lagu dilay garaacitaan bay ku dhimatay way shalwatoo meel bay kasoo taraaraxday dhulkii kusoo dhaalay way dhimatay wamaa akala sabcu dugaagii baa cunay ama eygi ilaa maa dakiitu marka la leeyahay naf baa lagu gaaray ama haddaan naf lagu gaarin lama cuni karo marka horena xalaal buu ahaa maxaa lagu xaaraantinimeeyey waalmaytata kulhaa najisatun najaaso waay ila samaka kalluunka ma ahani rasuulku muxuu dhahay waxaana loo baneeyey laba dhiig iyo laba meyd labada meydna waa kalluunka iyo jaraadka ayaxa hadduu dhinto xataa la cuni karaa samaga waa la mid asagana waa la cuni karaa labada dhiigna waa kibidka waa beerka iyo beeryaraha kaana waana loo baneeyey marka walmaytata kulluhaa dhammaantii najisatun waa najaaso ilaa asamaka kalluunka ama malaaga maahane laba waljaraada ayaxa saddex iyo aadami aadamiga marka aadami marka la leeyahay lama kala saarin muslim iyo kaafir labadaba inkastoo rasuulku si toosa ah uu u tilmaamay qofka mu'minka laa yanjis xayan wa maytan haddana qofka bani aadamka ah sharaf gooniyu leeyahay inama almushrikuuna najasun buu dha ilah subxaana watacaala mushrikiintu waa najaaso falaa yaqrabu almasjid alxaraam bacda caamihim haada yaysan u soo dhowaanin guriga xurmada leh sanadkaa wixii ka dambeeya ayaduu xaalku saa yahay haddana haddii lakala kala qaadqaado waxa suuragal ah walaqad karamnaa bani aadam bani aadam gaalkuna uu soo gelayaa marka inama almushrikuuna najista marka la leeyahay najaasadaa waxaa la tilmaamayaa ma aha najaaso badankiisa ah haddii wax najaasaysan korkiisa ku oolin ee waxaa laga wadaa xagga ictiqaadkiisa way nabi sal allau caleyh wasalam gaaladu intay yimaadaan iyo masaajid ka soo geli jireen najaaso waay hala dhaqa lama dhihi jirin meeshii ay markaa joogaan saa darteed ayaa rasuulka sal allau caleyh wasalam ay u imaan jireen wula fariisan jireen way salaami jireen marka in ictiqaadkaas iyo gaalnimada najaasada loola jeedo yaa markaa la tilmaamay asaga laftigiisa aadami ahaan marka la fiiriyo qiimuu ku leeyahay gaalnimada ilaahay uu ku kufriyey oo loo ciqaabaayo maahane wayuqsalu waa la dhaqayaa al inaau weelka min wuluuqi lkalbi afgelin ay uu afgeliyo waalkhinziiri iyo doonfaar sabca maraatin toddoba jeer baa la dhaqayaa ixdaahunna midood bituraa waa inay noqotaa caro wayubsalu waa la dhaqayaa min saa'iri najaasaat najaasooyinka ka soo haray eyga iyo doofaarka maratan mar oo ta'tii calayhi ay timaado marka ay somarta najaasada hal mar baa la dhaqayaa waalhalaathatu saddex in la dhaqo yaa afdalu fadli badan way saddex in la dhaqo ayaase ka fiican saddex in la dhaqo ayaa ka fiican waa idaa haddii takhallalat ay khal noqoto ay khalowdo alkhamratu khamrada binafsihaa nafsadeeda khamra meel iska taala qal noqotay tahurad waa daahir aan isticmaalaya wa in khullilat haddii la khaleeyo ficlii faacil baa laisugula tegay waxbaa lagu sasameeyey cashtaa lagu daray kiinkaa lagu daray darxi tuuritaankiisa lagu tuuray fiiha khamrada dhexdeeda lam tadhur daahir ma noqonayso meesha wuxuu leeyahay khamrada waa xaaraan waa najaaso bacdanaa najaaso ay tahay meel baa la dhigay meeshii la dhigay aadalla khalba iska noqotay waa la isticmaali karaa halka waa taqaanan waa bahalka cuntada la isaga shubto biyaha ama mar cadaana mar jaacal ama raxa ah kaasaa qaloola jeedaa sanadka iyo asalaatada iyo waxyaaaas inta badan lagu shubin jiray saa darteed buu leeyahay waidaa idaa takhallalad hadday khal noqoto oo ay khalowdo alkhamratu khamrada binafsihaa nafsadeeda hadday u khalowdo ayadoon la taaban wax lagu samayn iska taal bay khal noqotay tahurad waa daahir waa la isticmaalayaa waidaa idaa khullilad haddii la khaleeyo oo khal laga dhigo see looga dhigay bitabxi shay-in shay tuuritaankiisa waxbaa lagu dhex tuuray fiiha khamrada dhexdeeda lam tadhur ayadoo daahir markaa ma noqonayso xataa haddii laga dhigo qofbaa ku sameeyey waxbaa lagu sameeyey waxbaa lagu tuuray waxbaa ah, qoraxdaa la dhigay iyo wixii markaa lamid ah ayadoo keligeed iskama khalloogin markaa daahir ma noqonayso mana la isticmaalaayo waa la daadinayaa rasuulka ilaahay khamraan haayaabuu dhahay nin daadi buu yidhi adoona iska leh halaadaane daadi buu dhahay khamro khalma ka dhigi karaa maya buu dha nebiga sal alla alay wasalam hadday khallowdana waa la isticmaali karaa waa sida uu tilmaamayo faslu axkaamu dam cinda almar'ati naagaha dhiiga ku dhaca ama dumarka ee wax ka tilmaami doonaa haddana haddii rabbi idmo laakiin meesha inoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu aclam